بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد محمد ابن حنفية ninka lagu magacaabo moxamed ibnu alxanafiya ayaan qaadanaynaa waa moxamed bin cali bni abi aalib moxamed ibn cali bni abi aalib cali bni abi aalib ayaa dhaloo xasan iyo xuseen ayuu la walaalo yahay laakiin hooyaan faadimo ahayn baa dhashay sida noo imaan doonta laa aclamu ma ogi axadan axad akhada qaadasho badan can caliy cali xaggiisa wa afaada minhu kana faa'iidayso badnaa akara ka badan min muxamed bin اlxanafiya ibnuljunayd ninka la yidhaahda ayaa sidaa yidhi ibnuljanaydi ayaa markaa sidaa yidhi ma arkin axad cilmiga ka qaatay oo kaga faa'iido badnaa cali bna abi aalib ninka lagu magacaabo moxamed ibnu اlxanafiya wiilkiisii ahaa waqacat waxaa ka dhacday bayna muxamed bin alxanafiyati iyo wa akhiihi walaalkii alxasan ibni cali xasan ibnu cali iyo moxamed ibnu cali waayo asaga laakiin reer xanafiya loo nisbeeyey walaalkii xasan ahaa iyo moxamed ibnu alxanafiya ayaa waxaa ka dhacday jafwatan jafwa ka dhacday macnaha kala fogaasho waxaa ka dhacday icraab inay kala jeestaan ama col goysmo ayaa ka dhex dhacday moxamed iyo walaalkii xasan fa arsala ibnu alxanafiya ayaa wuxuu warqad u diray iyo akhbaar ila alxasani walaalkii xasan ahaa oo ay colka ahaayeenoo jafwada ka dhaxaysay ayuu warqad u diray yaquulu asagoo odhanaya ina allaaha ilaahay fadalaka wuu kaa fadilay calaya korkayga ninyow nin iga fadli badan baa tahay fa ummuka hooyadaa waa faadimata binti muxamed ibni cabdillaahi sala allahu calayhi wasalam war xasanow faadimaa ku dhashay oo ina muxamed ahayd nebiga sala allahu calayhi wasalam gabadhiisii waa ummii hooyaday imra'atun waa naag oo min bani xaniifa reer bani xaniifa ka mid ah darajada hooyadaa ay leedahay ma laha wajadduka awowgaa xasanow oo liummika hooyadaa dhalay waa rasuulu اllaahi sala allahu calayhi wasalam wa safwatu khalqihi waa khalqigiisa dadka iyo qofka uu ka doortay ilaa subxaana wa tacaala kaana waa awowgaa oo hooyadaa dhalay wajaddii awowgay oo liummii hooyaday dhalayna waa jacfar ibnu qays jacfar ibnu qays ayaa hooyaday dhalay adiga hooyadaana nebi moxamed baa dhalay sala allahu calayhi wasalam fa idaa jaa'aka haddii uu ku yimaado walaalow kitaabii warqaddaydan haadaa ee middaan ah fa tacaala ilaya ii imow oo wasaalixnii ilaishii buu yidhi asaga ma aadine ii imow buu dhahay macnaha laakiin fadliga aad iga leedahay ani io adiga kaagaa sara badan kaagaa weyn sidaa darteed warqaddaydan hadday kuu timaado xasanow fatacaala ilaya ii imo wasaalixnii ilayhishii xataa yakuuna ilaa uu kuu ahaado laka adiga alfadlu fadliga calaya korkayga aad sarmar ee aad ka leedahay fii kulli shayin shay walba waxaasoo dham haddaad iiga fadli badatay haddana colka aan nahay adiga iga roonow ee soo bax oo ii imow si aad fadli fiican u hesho waayo labada colka ah qofka salaanta bilaabaa fadli badan buu dhahay nebiga sala allahu calayh wasalam famaa anbalaqad maba aysan gaarinba risaalatahu risaaladiisii alxasan xasan ma gaarin xataa baadara ilaa uu u soo degdegay ilaa beytihi walaalkii moxameda gurigiisa wa saalaxahu waana la heshiiyey waa la heshiiyey oo fadligii iyo wanaaggii ayuu sidaa haddana ku sii helay faman haadaa waa kee midkan aladiibu caaqilka ah alariibu ariibka ahee dakiga ahee caqliga badan adiib iyo ariib waa isku macno dhow yihiinoo midkan caaqilkaee kartida badan allabiqu ee haddana khuluqda iyo dabeecadda badan allabiqu ee haddana labiqa ahee duu khuluq ah khuluqda iyo duu akhlaaq ahoo dabeecadda fiican leh waa moxamed ibnu alxanafiy tacaala kaalay nastacrib aan soo bandhigna qisata xayaatihi noloshiisa qisadeeda iyo sheekadeeda min awalihaa kow aanu ka soo bilownay kaalaya kaalaya nala fiiriya moxamed ibnu alxanafiy qisadiisa bidaayadeeda iyo ayadoo bilow nabda'u waan bilaabaynaa ama tabda'u way bilaabanaysaa haadihi alqisatu qisadan ee tan ah mundu aakhiri xayaatihi laga bilaabo noloshiisii tii ugu dambaysay mundu laga bilaabo awaakhiri xayaati rasuuli rasuulka noloshiisa gebagabadeedii markii ay aakhirka maraysay salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh xilligaasay sheekadiisu bilaabanaysaa fa fii daati yowmin maalin maalmaha u saaxiibka ah kaana cali bni abi aalib wuxuu ahaa fii jalsatin gole meel jalse ah oo la fadhiyo yaa cali joogay maca annebiy nebiga micigiisana waa ahaa calayhi asalaatu wassalaam faqaala cali wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow ara'ayta waxaad iiga warantaa in wulida lii haddii laii dhalo waladun walad min bacdika adigadaasha afa usamiihi biismika magacaaga ma ku magacaabi karaa haddii adigadaashaa laii dhalo wiil magacaaga ma u bixin karaa wa ukanii ma ku kunyayn karaa bikunyatika kunyadaada waa abalqaasimi abalqaasim ma u bixin karaa ilan xadiid baa tilmaamay magacayga baxsada laakiin kunyadayda iska daaya ha isku kunyaynina aniga kunyadayda waa abalqaasim qolaa waxay dheen waa intuu nebigu noolaa keliya sidaa darteed moxamed iyo iyo abulqaasim in laysugu daraa loola jeedaa qolaa tidhi say noqotaba cali fasax buu ka qaatay rasuulka haddii gadaashii wiil loo dhalo inuu magaca u bixin karo muxamed ah uuna ugu kunyayn karo kunyadii nebigii abulqaasim ah faqaala nacam haabuu dhahay nebiga uma ka bacdi daarat اlayaamu maalmihii baa soo wareegay dowratahaa wareegooda falaxiqa الnebiyu nebigana wuxuu haleelay alkariimu ee sharafta lahaa salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh naxariis iyo nabadgelyo alle korkiisa ha ahaatee birafiiqi اlأclىa rafiiqiisaroo macnaha wuu dhintay waaye watalatu waxaa ka daba tagtoo raacday bacda markaa bacda ashhurin macduudaatin dhowr bilood oo tirsan kadib ibnatuhu gabadhiisii baa raacday oo dhimatay ayadana iyo wa riixaanatuhu riixaanadiisii waa udugii rasuulka waa faadimatu lbatuul gabadha lagu magacaabo faadima albatuul macnaha faadimadii naqiyada ahayd saafiyadda ahayd ee xumaanta ka go'day waa umu اlxasani wاlxusein xasan iyo xuseen hooyadood waa faadimo oo nebiga uu dhalay haddana uu aad u jeclaa riixaanadiisana ahayd ayadiina way ka daba tagtoo rasuulkay raacday dhowr bilood ka bacdi waayo faadimo in la inta nebiga noolaa ama ay noolaydba ayada cali qof kale lama guursanin maalin buu damcay intuu nebigu noolaa abijahal gabadhiisa inuu guursado markay suuqa ka maqashay bay nebiga u sheegtay rasuulku wuu xanaaqay markaasuu yidhi faadima waa gobol iga mid ah cad aniga iga mid ah waaye qofkii dhiba anuu i dhibay maya laa buu dhahay nebiga cadowga ilaahay gabadhiisa waa abijahal gabadhiu dhalaye iyo rasuulkii alle gabadhiisa hal meel lagu jancin maayo xaalad noocaasaa ah markaa jirtay laakiin markay dhimatay fa ashara wuxuu la xididay ee uu gabar ka guursaday caliyun cali ilaa bani xaniifata reer bani xaniifa gabar ka mid ah watazawaja wuxuu guursaday khawlata binti jacfar bin qays alxanafiyata reer xanafiyad ahayd fawaladat lahu waxay u dhashay mawludan mawluud wax la dhalo oo dakaran lab ah wiil bay u dhashay macnaha fadacaahu wuxuu ugu magac daray muxamadan muxamed buu u bixiyey wakannaahu wuxuu ugu kuniyeeyey biabilqaasin biidnin fasax oo min rasuuli illaahi rasuulka uu ka qaatayayna ahayd sala allahu calayhi wasalam hayra laakiin anna annaasa dadka tafiquu waxay bilaabeen oo ay gudagaleen muxamedka yunaaduunahu inay ugu manaadiyaanay ugu wacaan muxamed ibnu alxanafiyati saasay markaa dhahayeen muxamed ibnu alxanafiya ilan hooyadii khawlata binti jacfar bin qays alxanafiyi markaa ahayd maxay saa u dhaheen dadkii waa tafriiqan kala soocid ay kala soocayaan lahu ay ka soocayaan lahu asaga can akhawiihi labadiisa walaal alxasani waalxusain oo ibnay faadimata azahraa faadimatu azahraa labadeedii wiil ahaa faadimo laba wiil oo ay dhashayaa la doonaya in laga sooco waayo isagu habar kale oo jacbe qowla la dhaho ayaa markaa dhashay saa darteed moxamed ibnu cali moxamed haddii la dhaho maantoo dhan cid garanaysa ma laha moxamed ibnualxanafiye haddii la yidhaahdo waa kaas halkaasoo fadhiyaa bay dadku leeyihiin uma ka bacdi curifa waxaa loo aqoonsaday u aqoonsatay fi taariikhi bidalika arrintaa moxamed ibnu ibnuxanafiya loo loo aqoonsaday wulida waa la dhalay moxamed ibnu alxanafiyati fii awaakhiri khilaafati sidiiq khilaafadii abubakrin sidiiq awaakhirkeedii baa la dhalay radia allaahu canhu wanasha'a waa kobcay oo watarabbaa wuu barbaaray fii kanafi abiihi aabbihii ilaalintiisii ricaayada aabbihii iyo barbaarinta aabbihii buu ku barbaaray cali bni abi aalib ahaa watakaraja wuxuu ka soo qalin jebiyuu ka soo baxay calaa yadayhi labadiisa gacmood waa aabbihii labadiisii gacmood yuu ku soo qalin jebiyey faakhada wuxuu ka qaatay canhu aabbihii xaggiisa cibaadatahu cibaadadiisii wa zahaadatahu suhdinimadiisa aabbihii nin aad u suhdi badan buu adduunka ka saahiday haddana cibaado badnaa waa waria waxa uu ka dhaxlay moxamed minhu aabbihii xaggiisa quwatahu ad adaygiisii xooggiisa iyo wa shajaacatahu geesi nicmadiisa cali nin aad u geysiya ayuu ahaa watalaqaa wuxuu kala kulmayuu ka qaatay minhu xaggiisa fasaaxatahu fasaaxadiisa hadalka faseexaynta iyo wa balaaqatahu balaaqada iyo sida uu dadka wax u gaarsiiyana waa uu ka qaatay macnaha aabbihii ayuu markaa ka qaatay fa idaa huwa muxamed waaba asagoo miscaru xarbin dagaal gala ah miscaru lxarbi fii saaxaati alqitaali goobaha dagaalka marka la galo miscaru xarbin waaye dagaal huriye mid soo majeestoo dagaal huriye ah ama dagaal ooge waa fii saaxaati alqitaali waa goobaha cadowga marka la tago wa faarisu mimbarin mimbar farisa ayuu ahaa faris geesi mimbar ah oo muuqda fii maxaafili rijaali ragga maxaafilaha iyo goobahay isugu yimaadaan maxfalka ay isugu yimaadaan raggana mimbar ka muuqdoo geesi ah ayuu ahaa waraahibun buu ahaa nin cibaado badan oo suufi ah oo min ruhbaani leyli ili raahibiinta waa dadka aad ilaahay u caabuda subxaana wa tacaala suufi aad rabbi u caabuda oo cibaadada habeenkii aad ugu dadaaluu ahaa waraahibun nin cibaado badan oo min ruhbaani leyli dadka habeenkii rabbi caabuda idaasdala markuu ku soo raariciyo habeenka adaamu mugdiga suduulahu farakhiyadiisa farakha macnaha qolqolada iyo daahyadiisa markuu calalkawni koonkoo dhan ku soo raariciyo oo meeshoo dhan ay mugdi noqoto mid ilaahay aad u caabuda buu ahaa oo wanaamatulcuyuun indhuhuna ay seexdaan indhuhu markay hurdaan dadweynaha kale asagu waa taagan yahay rabbi buu caabudayaa walaqad aqxamuhu wuxuu ku gani jiray ee uu ku tuuri jiray abuuhu aabbihii cali ridwaanullaahi calayhi raadiahaashada alla korkiisa ha ahaatee fii xuruubihi xarbiyaalkiisa allatii taasoo khaabaha uu dhex dabaalanayay aabbihii markuu dagaalka aadaayo khaasatan markay mucaawiya dagaalamayeen wiilkiisii muxamed ahaa waa ku geli jiray oo dhexduu uga tuuri jiray wa xammalahu wuxuu ku xambaari jiray min acabaa'iha culaysyaalka dagaalka maa lam yuxamilhu wuxuusan cali ku xambaarin liakhawayhi labadiisa walaal liakhawayhi labadiisa walaal alxasani wاlxusayn ayuu moxamed ku xambaari jiray famaa laanat lahu ma aysan leexanin qanaatun waran warankiisu ma uusan dabcino ma leexanin qanaadku waa runxiga ma laga adkaa ma ma leexanin oo ma jil eh, ma maa laanad ma laabmin lahu asaga qanaatun waran warankiisii ma laabmin walaa wahana mana taag darnaanin oo ma daciifin lahu asaga casmun go'aankiisiina ma daciifin weli casmi iyo go'aan uu gaaruu ka noqnoqdayna ma jirin walaqad qiila waxaa loo yidhi waa muxamede lahu asaga daata maratin mar mararka ka mid ah dadku iska hadal badan yihiin maa liabiika aabbaha maxaa dhacayo yuqximuka uu kugu tuurayaa mar walba filmahaaliki meelaha lagu halaagsamo meelaha dhibka badanoo odaygu habeen markasta kugu tuuraya maxay tahay wayuulijuka uu kuu dhexgelinayaa fi lmadaayiqi meelaha ciriirigee dhibka badan duuna akhawayka labadaada walaal sukadooda alxasani waalxusayn xasan iyo xuseenba laguma geliyo meelaha laguma tuuree maxaa adisaa lagu yeelayaa faqaala wuu ka jawaabo wuxuu yidhi dalika arrintaa waxay tahay lianna khawaya labadayda walaala xasan iyo xusein yanzilaani waxay ka joogaan oo ay ka degeen min abi aabbahay xaggiisa mansilata caynayhi labadiisa indhood booskay u joogaan oo kale labadiisa indhood booskay manzilkay ka taagan yihiin bay xasani xuseen u taagan yahay waanzilu aniguna waxaan ka joogaa oo aan ka degay ana anigana minhu aabba xaggiisa mansilata yadayhi labadiisa gacmood booskooda fa huwa asagoo yaqi wuxuu kaga gabbanayaa oo isaga ilaalinayaa caynayhi labadiisa gacmood biyadayhi labadiisa caynayhi labadiisa indhood biyadayhi labadiisa gacmood dhagax marka lagugu soo tuuro gacmahaasaad leedahay dabeel markay soo kacda gacmahaad leedahay gacmaha naceeb loo qaba ma aha laakiin waa badbaadoo jisadka intiisa kaley badbaadinaysaa xataa haddii wax la soo tuuro gacantu way ku dhacdo indhuhu way uga dhib badan yihiin marka ani iyo walaalayaal saasaanu nahoo aabbe xaggiisa dad wada wada jira oo khayrkii wanaagga isu kaalmeeyo dhibka isaga duwa ayaan markaa nahay buu yidhi wa fii macrakati sifiina dagaalkii sifiin lagu magacaabayey waa dagaalkii taariikhiga ahaa allatii kaasoo daarad dhex maray daarad raxaahaa shiidkiisa uu dhex maray bayn cali bn abi aalib iyo wa mucaawi bn abi sufyaan radia allahu canhuma dagaalkii cali iyo mucaawiya dhex maray kaana muxamed ibnu اlxanafiya wuxuu ahaa yaxmilu mid wada oo xambaara raayata abiihi aabbihii calankuu u siday raayadii calankii aabbihii buu markaa waday wa fii maa wakti kaanad ay ahayd raxal xarbi xarbiga iyo dagaalka raxihiisa iyo dhagaxshiidkiisa daa'iratun miduu ku dhex socdo uu ku dhex wareegayo eh, tadxamu asagoo shiidahaya annaasa dadka min alfariiqayni labada qolada qolada calii kuwa mucaawiyaba daxnan shiiditaan waqacad waxaa ku soo dhacay lahu asaga waa muxamede qisatun qiso ayaa qabsatay rawaahaa uu ka wariyey binafsii nafsadiisa qiso asaga nafsadiisa uu ka sheekeeyey ayaa jirtay faqaala wuxuu yidhi laqad ra'aytunnaa waan is aragnay fii safiin annagoo ku jirna waqad waxaal ama waqad iltaqaynaa annagoo la kulannay maca asxaabi mucaawiya mucaawiya asxaabtiisa faqtatalnaa waan dagaalanay xataa danantu ilaa aan u maleeyey annahu lam yabaqaa inuusan ka haraynin baaqina ka noqonaynin minaa xaggeena haddaan qoladii cali nahay iyo wa minhum ayaga xaggooda qoladii mucaawiye axadun qofna inuusan ka haraynin ayaa maleeyey buu yidhi sida uu xoog u badnaa dagaalka eh, fastafdactu waan xumaystay way ila xumaatay alamra amarkii wastakbartuhu waan weynaystayo waan ka kibrayo waxoogaa dagaal aan ila wanaagsanayn buu noqday uma kabacdi maa labiftu maba daahinba an samictu inaan maqlay saa'ixan ku qaylinaya min khalfii gadaashayda yasiixu ku qaylinayoo dhahaya yaa macshara almuslimiin allaha allah yaa macshara almuslimiin man lilnisaa'i wاlwildaan man liddiini wاlacraa man lilruumi wاdaylami nin saa u qaylinayaan maqlay buu yidhi gadaashayduu ka qaylinayaa yaa macshara almuslimiin allaha allah war ilaahay ka baqa ilaahay ka cabsada yaa macshara almuslimiin man linnisaa'i dumarka yaa u haraaya haddaad dagaalantaan ilan mucaawiya wax uu wato waa muslimiin cali wax uu wato waa muslimiin kale war xarbada joojiya oo daayo rabbi ka cabsada man linnisaa'i war haweenka yaa u haraya walwildaani ilmaha haddaad islaysaan idinka dumarka yaa u maqan ciyaalka yaa u maqan man lidiini war diinka yaa u maqan oo difaacaya walacraadi sharaftii cirdiga muslimiinta man liruumi ruum yaa u jooga iyo wadaylami waa laba qoloo aad yaad u xoog badnayd laba qolo oo xoog badnayd bay ahaayeen oo muslimiinta aad ula soo dagaalami jirtay haddaad idinka isbaabi'isaan dadka yaa u haraya yaa macshar almuslimiin allaha allah walbuqyaa war waxreeba yaa macshar almuslimiin ilaahay ka cabsada oo wax reeba macnaha digtoonaada oo rabbi ka digtoonaada allaha allah nin saa dhahaya ayaan maqlay facaahadtu waxaan kula ballamay nafsii nafsadayda allaa yarfaca inaanan kor liya aniga ugu qaadin sayfun sayf fii wajhi muslimin qof muslim ah wejigiisii hortiisa bacda daalika alyowm maalintaa wixii ka dambeeya maalintaa wixii ka dambeeya inaan faraha kala baxa dagaalka uma istushhida waa shahiido waa la dilay caliyu علي waa aabiis ridwaan اllaahi calayhi biyadi aafimatin gacan dembi dembiile ah daalimatin daalimad ah baa lagu dilay cali bn abi aalib asagoo salaada isaga soo socdaa markaa la dilay waala waxay u soo wareegtay almru maamulkiina ilaa mucaawi bn abi sufyaan fabaayacahu wuu la mubaayacooday moxamed ibn اlxanafiya calى asamci maqal wطaacati aطeicitaan fi lmanshadi wakhtiga farxadda iyo walmagrahi wakhtiga aan farxadda jirin labadaba haddii cali meeshii ka baxay oo mucaawiye qaligii meeshii uu noqday wiilkiisii moxameda wuu la mubaayacooday raalli buu kaga noqday madaxtinimadiisii intaasi muxuu ula jeedaa waa ragbatan raqbo waa raqbatan raqba iyo rajo ayuu rajaynayaa raqba oo wuxuu rajaynayaa uu rabaa fii rabi sadci fii ra'bi sadci waa arin hagaag arrintu inay hagaagto arrintu inay hagaagto saa u yeelay aabbay buu la dagaalamay iyo dagaal baan gelayaa ma samaynin waa fii ra'bi sadci xaaladdu inay hagaagto darteed wa jamci shamli wadajirkiinuu isku yimaado midnimada muslimiintuna ay ururto iyo wa cizati اlislaami wاlmuslimiin islaamkii muslimiinta inay cizi gaaraan walaqad istashcara wuxuu dareemay mucaawiya radia allahu canhu sidqa haadihi اlbaycati baycadaa ayada ah ee wiil ninkii uu ka soo horjeeday wiilkiisii uu la galay runnimadeedii buu dareemay wasafaahaa wasafaahaa wasafaa'aha saafinimadeeduu dareemay inay dhab ka tahay waطma'anna wuu xasilay ilaa saaxibihaa saaxiibkeedii ashadd alidma'aani macnaa wuu ku kalsoonaaday waaye ninkii baycadaa sameeyey moxamed ibnuxanafiye ahaa mucaawiya wuu ku kalsoonaaday ilىa saaxibihaa saaxiibkii baycadaa sameeyey ashadd alidmi'naani kalsooni iyo xasiloonitan u daran mimaa mid oo jacalahu ka yeeshay yastaziiru inuu ka ziyaaro dalbo muxamed ibnu alxanafiya noo soo booqo noo imow soo gal madaxtooyada maalin kasta inuu dhaho ayuu mucaawiya gaahay fazaarahu waa uu ku booqday moxamedna fii dimishiq dimashik ayuu ugu tegay mucaawiya akara min maratin mar wax ka badan waliakara min sababin hal sabab wax ka badan macnaa dhowr sababood darteed ayuu ugu tegey uuna usoo booqday min daalika sababaha waxaa ka mid ahaa anna malika ruumi boqorkii ruum ayaa ka taba wuxuu warqad u soo qoray ilaa mucaawiya mucaawiya yaquulu asagoo odhanaya ina almuluuka boqorada cindanaa agteena ahaaday turaasilu waxay isku diraan almuluuka boqorada turaasilu almuluuka muluugta ina almuluuka cindana turaasilu way diraan almuluuka boqorada wayurifu bacduhum wayurifu waa fidiyaa wayurifu waa u tarafiyaa oo waa siiyaa bacduhum qaarkood oo wuxuu u soo sheegaa bacdan qaarka kale waa boqoradee bigaraa'ibi maa cindahum waxaa agtooda ahaaday waxyaabaha ugu yaabka badan macnaha boqor kasta wuxuu ku faanaa waxa agtiisa ahaaday kan ugu cajaa'ibta badan boqorka kale usoo diraya markaasuu leeyahy waxaa waddankaaga ma laga helaa arrintan waddankaaga ma laga helaa waa xaaladda noocaasuu markaa ula jeedaa wayutrifu wuxuu u soo diraa bacduhum eh, boqorrada qaarkood bacdan qaarka kale biqaraa'ibi maa cindahum waxaa agtooda ahaaday waxa ugu yaabka badan wa yunaafisu waa faantamaa oo wuu la tartamaa bacduhum boqoradaa qaarkood bacdan qaarka kale bicajaa'ibi maa shay kan ugu yaabka badan oo fii mamaalikihim meelaha ay u taliyaan ku sugan boqorada meelaha ay ka yihiin waxyaabaha ugu yaabka badan ee laga helo yay isugu faantamaan ee fahal ta'danu lii ma ii fasaxaysaa waxaa dhahaya boqorkii ruum wuxuu ku leeyahay mucaawiya bian yakuuna inuu ahaado baynii wa baynaka adi io aniga beynkayna maa yakuunu baynahum waxa boqorada agtoodii dhexdooda ahaaday ma isku baxaynaa oo ma isku faantamaynaa adigana waxa waddankaad u talisa laga helo ma ii soo bandhigaysaa annahan kuu soo bandhigi faajaabahu wuu oggolaado wuu ka ajiibay mucaawiya faajaabahu wuxuu u jawaabay mucaawiya biliijaabi oggolaasho waadilla wuuna weydmay waayahay buu dhahay aan tartanne bal waxa lagaa helana soo dir waxa annaga nala ka helana aan soo dirne fawajaha wuxuu u soo diray ilayhi mucaawiye xaggiisa meliku ruumi boqorkii ruum wuxuu u soo diray rajulayni laba nin oo min oo min cajaa'ibi rijaali ragga waddankiisa laga helo kuwa ugu yaabka badan ka mid ah axaduhumaa midkood tawiilun aad buu u dheer yahay mufritun wuxuu ku xeel dheeraaday uu aad u sii dheeraaday fi tuuli xagga dherarka nin dherarkiisa haddii saa loo fiiriyo aan la arki karin buu soo diray jasiimin haddana jir weyn mowqilun ku xeel dheeraaday oo aad ay u daran tahay fii jasaamatin jirweynidiisa kow xataa lakaannahu ilaa aad moodda ninkaa dheer dawxatun geed baasiqatun ee dheer fii haabatin haabaha iyo kaynta ku dhex yaala aw binaa'un ama dhismo mabniyun la dhisayoo aad loo dheereeyey ayaad u mooddaa wathaani ninka labaad qawiyun buu ahaa nin xoog badan gaayata alquwati xoog badnaantiisa meesha ugu dheeri gaayadeedana ku jira sulbun adag matiinun oo kakan haddana xoog badanoo adag oo dhagax oo kale ah kakan kaannahu waxaad moodaa waxshun muftarishun libaax goglanayo kale libaax wax cun ah ama waxshiga duurjoogta muftarishka ah oo kale ayaad moodaa macnaha waxshiga muftarishka waa libaaxa ugaarsanayay ugaarka u soo baxee aad u kakane xoog badan wa bacaa ilayhi wuxuu ula soo diray xaggiisii macahumaa labadaa ninee kuna dheer yahay kuna xoog badan yahay risaalatan warqad yaquulu uu ku odhanayo fiiha warqaddii gudaheeda afii mamlakatika mamlakadaada mucaawiyow man ma joogaa yusaawii la simni kara haadayni rajulayn labadaa nin oo kale tuulan waquwatan xagga dheeraantii xoogga beledkaaga ma laga helaa buu yidhi ninsaan oo kale u dheer iyo ninsaan u xoog badan saasuu markaa yidhi haadayni rajulayni طuulan waquwatan faqaala mucaawiya mucaawiya wuxuu yidhi licamr ibn اlcaas wuxuu ku yidhi ama طawiilu dheeraanta faqad wajadtu waan helay man yukaafi'uhu qof u dhigmaan helay oo le wayaziidu calayka ka siyaadsan muslimiintayda dhexdooda waxaan ka helay nin xagga horta dheeraanta u dhigmi kara amase ka dheerba ka siyaadsan wa huwa qays bin sacad bin cubaada waayo qays bin sacad bin cubaada ninkan xagga dheeraantu waa iga qaban karaa wa ama alqawiyu xoogga soo ma aha faqad faqad faqad ixtajtu waxaan u baahday ilaa ra'yika ra'yigaaga fiihi kaa gudihiisa nin xoog la ii raadi buu yidhi anikaas ma haye laakiin nin dheer waa haya wa ama alqawiyu faqad ixjadtu waxaan u baahday faqad ixtajtu waxaan u baahday ilaa ra'yika ra'yigaaga fiihi gudihiisa qaala camar wuxuu yidhi hunaaka meeshaa rajulaani laba nin baa joogtaa lihaada alamri amarkan ee kan ahna u sugan hayra laakiin anna anna kilayhimaa labadoodaba canka xaggaaga baciidun way kaa fog yihiin laba nin baan hayaa buu yidhi oo aad u xoog badan laakiin way kaa fog yihiin humaa labadoodu waa moxamed ibnu alxanafiya waa ninkaan qisadiisa ka hadlayno iyo wa cabdullaahi bnu zubayr labadaa nin ah xoog badane soo wac laakiin way kaa fog yihiin faqaala mucaawiya wuxuu yidhi inna muxamed ibnu alxanafiya laysa canna bibaciid nagama foga muxamed ibnu alxanafiya nin naga fog ma aha faqaala camar wuxuu yidhi walaakin laakiinse atadunnu ma u malaynaysaa annahu muxamed yardaa inuu raali noqonaayo waxa inuu sameeyo ninkaan xoog u baxiyo ninkaan legdan u baxiyo inuu samaynayo raalli ka yahay ma kula tahay calaa jalaalati qadrihi sharaftiisa weynaanteeda darteed iyo wasumuwi manzilatihi manziladiisii darajada uu leeyahay sarraynteeda an yuqaawiya inuu la barbartamo uu la dagaalamo ee uu la la tartamo rajula nin oo min aruumi ruum ka mid ah weliba calaa mar ay min annaasi meelay dadka arkayaan fagaaro laysugu yimid ninkaa qiimaha badan ee sharafta leh inuu ninkaana kaa xoog badan kaale legdan i baxayo inuu dhahayo ma u malaynaysaa baa la yidhi faqaala mucaawiya wuxuu yidhi innahu yafcalu waa samaynaya daalika arrintaa wa akara min daalika welida arrintaa wax kada badan buu samaynayaa goormee cayaar ciyaar ma aha waa idaa wajada hadduu helo fiihi taa cizan lilslaami islaamku inuu cizo usoo jiidayso waa laba dibiyo romiyina meesha taagan oo xoog iyo dheeraan ku faantamaya inuu bal islaamka difaaco ka hor tago wuu samaynayaa uma intaa ka bacdi ina mucaawiyata mucaawiya daca wuxuu u yeeray kullan mid kasta oo min qays ibni sacad ah ibnu sacd iyo waa moxamed ibnu alxanafiya falama اncaqada markii la gunuday almajlisu majliskii markii laysku yimid oo arintii loo sheegay oo la dhaay ninkaana xoog buu leeyahay kana waa dheer yahay xaaladdaasay u yimideen in loo tartamaa loo baahan yahay wayanqada almajlisu majliskii golihii fadhigii markii la gunuday qaama qays bin sacad baa istaagay marka wuxuu rabaa kii dheeraa inuu la tartamo muxuu sameeyey fanasaca wuxuu siibey saraawiilahu sarwaalkiisu iska bixiya marka waramaa wuxuu u tuuray biha sarwaalkii ila lcilji ruumiyi dibigii reer ruumi ahaa kii dheeraa ee dibiga ahaa ayuu saa ugu tuuray wa amarahu wuxuu amray an yalbisahaa inuu xirto gasho buu dheh sarwaalkeyga waa kalaay falabisahaa wuu gashtay asagana fagadat waxay u dabooshay gaartayba ilaa maa fawqa hadiyayhi labadiisa raasood korkooda sarwaalkii kor buu soo qaadayba oo wuxuu yimid labadii raasood fadaxikat naasun minhu dadkii waa ku qosqoslay macnaha nin surwaalkiisii aad gashatay oo lugihiisii naasaha ay kuu gaareen aad buu kaaga dheeryahay macnaha wa amaa muxamed ibnu xanafiya soo haray kii dheera waa laga adkaaday faqaala wuxuu ku yidhi litarjumaani tarjumaankiisii wuxuu ku yidhi qul ku dheh liruumiya ninkan ruumiga ah waa xagga xooggaadan lagu tartamayaa ciishaa haddii uu doono ay yajlisa inuu fadhiisto wa akuuna aana ana aniguna aan ahaada qaa'iman mid taagan uma yucطiinii uu isiiye yaddahu gacantiisa ha sameeyo fa imaa an uqiimahu inaan istaajiyo macnaa wuu fadhiyaa asaga anna waa taaganahay gacantiina saa isu qabsanaynaa asagana wuu ijiidayaanna waan jiidayaa inaan aniga joojiyo wa وإma an yuqcidanii inuu ifadhiisiyo labadaa mid xoogna saa abu kala ogaano wa in sha'a haddii uu doonayana falyakun huwa الqاa'م ka taagan asaga ha noqdo wa وأna qaacdana waa fadhiisanaya labadaba ti uu doono ama anaa fadhiisanaya asaga ha istaago hadduu istaagsan yahay ha ikiciyo ama anaa fadhiisinaya ama anaa istaagayo asaga ha fadhiisto ha aan istaajiyo ama ay fadhiisiyo macnaha waa sidaa fakhtaara wuxuu doortay alruumiyu ninkii ruumiya alqucuuda fadhi buu doortay waa fadhiisanaa buu dhaane asaga ha istaago faakhada wuu qabtay moxamed bin xanafiya biyadihi gacantiisa wa aqaamahu waana soo istaajiyeyba saaaslee loosoo qabta koraa loosoo qaaday wacajaza wuu caajizay alruumiyu ninkii ruumiga ahaa can iqcaa'ihi inuu fadhiisiiyo waa keri waaye asaaba la kiciyi muxuu fadhiisanaya fadabbat waxaa hurtay oo kacday alxamiyatu xamiyo aanafaa kacday fii sadri ruumiy ninkii reer ruumiya ah laabtiisa wakhtaara wuxuu doortay haddana an yakuuna huwa alqaa'im inuu asaga istaaga waaye mayuu yidhi taa kuma jirin anaa istaagaaya wa muxamedna qaacidun uu fadhiisto faaqada moxamed oo fadhiya wuu qabtay moxamed biyadihi gacantiisa wa jadabahu wuu soo jiiday jadbatan jiidid kee dad sigtay tafsilu inay soo fujisay ka soo baxdo saacidahu garabkiisa ee gacantiisa can katafihi garabkiisa saasaa inta loo soo jiiday yaa gacantiisaa soo fukhirabtay sidii loo soo istaajiyeyba waaqacadahu ilى اlardi dhulkuu soo fadhiisiye marka isla markiiba faاnsarafa way gadoomeen alcijlaani labadii dibi arumi maanaa labadii nin baa loola jeedaa arrumiyaani reer rom ahaa ilaa malikihimaa boqorkoodii bay aadeen maqluubayni ayagoo laga guulaystay makhduulayn ayagoo la hoojiyey aan dambe ma aaninba uma kabacdi daarat اlayaamu maalmii baa soo wareegay dowrataha wareegeeda karatan uqraa walaxiqa mucaawiya wuxuu haleelay iyo wa ibna wiilkiisii yaziid wa marwaan ibnuاlxakam intaba waxay isaga daba dambeeyeen xukunkiiye bijiwaari rabbihim rabbigood jiwaaradiisii bay haleeleen macnaa way dhinteen wa aalad waxay ku soo wareegtay zacaamatu bani umaya reer bani umaya zacaamatu zacaamadii iyo maamulkii bani umaya reer bani umaya waxay ku soo wareegtay azacaamatu bani umaya ilaa cabdilmelik ibni marwan cabdilmelik ibni marwan baa zacaamadii maamulkii qabsaday fanaada wuxuu ugu yeeray binafsihi nafsadiisa khaliifatan lilmuslimiin inuu muslimiinta khaliif u yahay fabaayacahu wuxuu la mubaayacooday ahlu shaami reer shaam oo dhan wa kaana ahlu lxijaaz ahluxijaaz waxay ahaayeen iyo wlciraaq qad baayacuu kuwa la baayactamay licabdillaahi bni zubayr waa la kala go-ay haddana cabdullaahi bnu zubayrna reer xijaaz iyo reer ciraaq baa la mubaayacoodoo khaliif ka dhigtay ninkan ee reer bani umaye kamida mida waa cabdimalik ibni marwaanna asagana khaliif baan ahay buu leeyahayo reer shaab buu mubaayaco la galay wadafiqa waxay guda galeen kullan mid kasta oo minhumaa waa cabdullaahi ibnu zubayr iyo cabdilmelige ka mid ah yadacuu inuu ugu yeerahayo man lam yubaayichu qofkii aan weli la mubaayacoonin libaycatihi baycadiisa qofkaan weli bayco gelin wuxuu leeyahy ani ila mubaayaco kaa kale wuxuu leeyahy maya ani ila mubaayaco wayazcamu wuxuu u sheeganayaa mid kasta linnaasi dadka annahu asagu axaqu inuu uga xaqnimo badan yahay bilkhilaafati khilaafada iyo maamulka min saaxiibii saaxiib laftirkiisa cabdullah ibn zubayr wuxuu leey anaa uga xaqnimo badan cabdilmelig ibni marwan cabdilmelig wuxuu leey anaa uga xaqnimo badan cabdullahi ibnu zubayr khilaafada saaxiibkiinu waa xaqnimo badan yahay fanshaqa waxaa kala go-ay safu lmuslimiin muslimiinta wadajirkoodii safkoodii karatan ukhraa mar kale wa hunaa meeshaa طalaba wuu codsaday cabduلlahi bnu zubayr min muxamed ibn اlxanafiya an yubaayacu inuu la mubaayacoodo moxamed ibnu xanafiya waa reer xijaaz inuu la mubaayacoodo kamaa baayacahu ahlu اlxijaazi say reer xijaaz ula mubaayacoodeen oo kale hayra laakiin ana ibnu xanafiyata waa muxamede lam yakun ma ahayn yakhfaa mid ka qarsoon calayhi korkiisa anna albaycata bayco uu la galo tajcalu inay yeelaysa fii cunuqii qoortiisa liman yubaayicu qofkuu la mubaayacooday xuquuqan kaiiran xaq fara badan aad buu u ogaa hadduu la mubaayacoodo xaq badan in lagu lahaanayo minhaa waxaa ka mid ah sallu sayfihi sayftiisa inuu siibto duunahu qofkii uu la mubaayacooday sukadiisa iyo wa qitaalun dagaal mukhaalifiihi dadka ka hor jeedoo khilaafaya inuu la dagaalamo wamaa mukhaalifuuhu waxa khilaafayana ma aha ila muslimiin muslimiin ma ahani idan inuu muslimiin dagaal la galo yay noqonaysaa faqad ijtahaduu way dadaaleen fabaayacuu way la mubaayacoodeen liqayri man baayaca ila lmuslimiin muslimiin ma ahane qad ijtahaduu muslimiintaasoo ijtihaaday oo fa baayacuu la mubaayacootay ligayri man baayaca qofkii ay la mubaayacooday qofaan ahayn wamaa mukhaalifuuhu waxa khilaafayna ma aha ila almuslimuun qad ijtahaduu bay noqonaysaa markaa kuwa ijtihaada ama la dagaalama fabaayacuu la mubaayacooda ligayri man baayaca qofkii uu la mubaayacooday qofka aan ahayn walam yakun ma ahayn alrajulu alcaaqilu ninkaa caaqilka ah alkaamilu ee kaamilkee dhammaystiran qad nasiya mid hilmaamay yowma sifiin maalintii sifiin maalintii dagaalkii sifiin ahaa ee cali iyo mucaawiya dagaalamayeen ma hilmaamin walam takun maahayn assunuuna sanooyinkii alطawiila ee dheeraa qad maxad kuwa ka tirtiray min masmacatii dhegihiisa daalika asawd codkaas alajashu eef dheeraa alrasiini rasiinka ahaa alxasiini murugta badnaa codkii rasiinka ahaa ee dabacsanaa haddana ajashka ahaa ee dheeraa haddana xasiinkii murugta ku jira dadka murugta ku abuuraayey weli ma hilmaamin wahwa yunaadii ka qaylinayay min khalfihi gadaashiisoo dhahayay yaa macshara almuslimiin allaha allah yaa macshara almuslimiin man lilnisaa'i wاlwildaan man liddiini wاlcraab man liلruumi wاdaylami hadalkiisaa ahaa muusan hilmaamin nacam waa run lam yakun maahin qad nasiya mid hilmaama shay-an shay oo min daalika arrintaa ka mida qadun weli faqaala licabdullaahi bnu wuxuu ku yidhi innaka adiga lataclam waad og tahay cilma alyaqiin <clears throat> cilmi dhab ah annahu laysa inuusan jirin lii aniga fii haada alamru arrintan ee tan ah waa madaxtinimada arabun wax dan ah inuusan iigu jirin oo aan ku lahayn waad og tahay ee ah walaa maطlabun mid dalbahayo madax doon ah inaan ahaynna waad og tahay wa wainamaa ana anigu rajul nin baan ahay oo min almuslimiin muslimiinta ka mid ah fa ida اjtamacat hadday kulanto kelimatuhum kelimada mu'miniinta calayka korkaaga ay ku kulanto oy dhammaan kula mubaayacoodaan ow amase calaa cabdilmelig ay u kulanto baayactu waan la mubaayacoonayaa man ijtamacat kelimatuhum calayhi qofkay muslimiinta kelimadoodu dushiisay ku kulmaan ama alaana haddeertaan soo ma ah oo saf io saf la kala yahay falaa ubaayicuka ma kula mubaayacoonaya buu dhahay walaa ubaayicuhu ninkaa cabdilmelik ibni marwaanna ma la mubaayacoonayo adigana ma kula jiri asagana lama jiri meeshaasaa iska fadhiisanayaa fajacala wuxuu guda galay cabdullaahi ibnu zubayr waayo yucaashiru inuu kula dhaqmo yucaashiruhu inuu la caashiro la dhaqmo moxamed wayula wayulaayinuhu inuu jilciyo uu hadallo jilicsan uu ku dhaho taaratan mar wayucridu inuu ka jeesto canhu xaggiisa wayujaafiihi uu gooyo taaratan ukhraa mar kale marna indha kulul buu tusayaa waa u hanjabayaa marna waa jilcinayaayo hadal fiican buu dhahayaa intaa wuxuu isleeyaha soo dabci hayra laakiin anna moxamed ibnu alxanafiya maa labisa maba daahimba an andama inay ku soo biireen ilayhi xaggiisa rijaalu rag kafiiruuna ee fara badan rag aad u fara badan baa ku soo biiray ra'ow ra'yahu ra'yigiisii arkay in labadaba in lala mubaayacoodo ay fiicnayn oo dagaal iyo dhib keenaysaa rag noocaasoo ra'yigaa qabay ayaa ku soo biiray wa aslamuu waxay u dhiibteen qiyaadatahum maamulkooda ilayh xaggiisa rag saddexaad baa la soo baxayba xataa balaguu ilaa ay gaareen sabcata aalaafin toddoba kun rajulin oo rag ah oo miman aaharuu nimankii doortay ah ictizaala alfitnati fitnada inay ka fogaadaan ayagaaba batayoo toddoba kun gaaray wa abow diiday an yajcaluu inay yeelaan min anfusihim nafafyaalkooda xataban qoryo io linaarihaa naarteeda fitnadaa hordabkeedii dabkaasoo almuttaqidati ee markaa la hurinaya dabkaa huraya shidmaaya inay qoryihii lagu shidi lahaa ay noqdaan kuwii naftooda u diiday waaye wa kaana wuxuu ahaa kullamaa mar kastoo isdaada uu ziyaado atbaacu ibnu xanafiya ibnu xanafiya muxamed dadkii raacay cadadan xagga tirada mar kastay ziyaado isdaada ibnu zubayr waxaa u ziyaadayay minhu xaggiisa kaydan xanaaq wa alaxa calayhi wuxuu ku celcelinayey fii alabi اlbaycati inuu ka codsado bayca u dhoo adi io dadka kula jiraba ila mubaayacooda falamaa ya'sa markuu qusay ibnu zubayr min daalika arrin intaa amara wuxuu amray huwa muxamed ibnu xanafiya iyo waman macahu inta la jirta oo min bani haashimin reer bani haashim ah iyo wagayrihim kayrkooda ay yalzamuu inay laazimaan oo ay fadhiyaan shicbahum xaafadooda oo bimakata maka ah shicbigooda iyo xaafadooda iyo meesha ayagu ay degan yihiin labada meel ama makaan munfarij ah oo laba buurood u dhaxaysana waa la yidhaahdaaye meeshaa ka soo bixina buu yidhi wa jacala wuxuu yeelay calayhim korkooda aruqabaa waardiyaalo raggaa meeshooda ha ku jiraano iga ilaaliya buu dhahay uma kadib qaala eh, ibnu zubayr lahum wuxuu ku yidhi wallaahi baan ku dhaartaye latubaayicunna waad ila mubaayacoonaysaan ow la uxariqannakum binnaari ama dab baan idinku guba buu yidhi wuu xanaaqay markii dambe uma kabacdi xabasahum wuxuu ku xabisay fii buyuutihim guryahooda wa jamaca lahum wuxuu u soo jamciyo usoo ururiyey alxadaba qoryo wa axaaqa wuxuu ku wareejiyey bihi qoryihii almanaasila guryahoodii ilaa an balaqa ilaa eh, xaabadii ay gaartay ru'uusuljuduraani judraanka iyo derbiyada madaxyaalkooda macnaha xaabadii ayaa kor loo qaaday ilaa derbigii lala simay waay xataa inahu low ashcala minhu haddii la huriyo khaabatan ee xaabatan hal xaabo xataba waaxidatan oo keliya la axraqathum jamiican dhammaan way gubaysaa saasaa inta cabo loogu soo wareejiyey yaa hal xaba haddii dab la saaro kulli way gubanayaan cinda daalika marka agteeda qaama ilayhi waxa uu istaagay ibnu eh, moxamed xaggiisa jamaacatun koox oo min atbaaci intii raacaysay ka mid ah oo meeshii lagu wareejiyey wa qaaluu waxay dhaheen dacnaa mxamdow nadaa naqtul aan dilna ibnu zubayr wanurixi naasa dadkana aan uga raaxayno minhu xaggiise dhibka iyo mashaakilka uu wado hadduuba annagu qoryo nagu wareejiyo uu rabo inuuna gubo aan dilnay faraha naga qaadee nadaa mxamadow dacnaa naqtul ibnu zubayr wanurixi naasa dadka aan uga raaxayno minhu asaga xaggiisa faqaala wuxuu yidhi afa nuuqidu ma waxaan ku hurinaynaa biaydinaa gacmaheenna naara alfitnati fidno dabkeeda allatii taasoo min ajlihaa darteed ictazalnaa ma soo cararnay wixii aan ka soo carnay maxay ahayd soo fidno ma aha haddana ma fidnaan horinaynaa uma ibnu zubayr baan dilaynaa wanaqtulu ma dilaynaa rajula nin oo min saxaabati rasuulillaah asxaabta nebiga ka mida sala allahu calayh wasalam wa abnaa'i saxaabatihi saxaabadiisa ilmahooda ka mid ah laa maya wallaahi laa nafcalu shay-an shay samayn mayno yuqdibu allaha alla carageliya iyo warasuulahu rasuulkiisa ha dilina buu dhahay wuxuu rabaa sameeye walamaa markii balaqa ay gaartay cabdilmelik ibnu marwan maa yucaaniihi waxa uu la dhibtoonayo la saxariiraya moxamed ibnu alxanafiya iyo waman macahu waxa la jira oo min ba'si cabdullaahi ibnu zubayr dhibaatada iyo baaska cabdullaahi ibnu zubayr uu ku haya ah markuus ay soo gaartay ra'aa alfursata fursuu arkayba fursad ayuu arkay saanixatan uu uga faa'iidaysan karo liistimaalatihim ilayhi inuu soo jiito inuu bal soo sirto uu dhaho warse uma jeedaa ninka idingubi raba war ani i imaada fursad noocaasoo oo kaleba u arkay fa arsala wuxuu u soo diray ilayhi moxamed ibnuxanafiya eh, kitaaban warqad maca rasuulin adeega uu wado oo min cindihi agtiisa ka timid min cindihi ka timid eh, agtiisa waa eh, cabdilmelig ibni marwaane warqad noocaasaa u timid low katabahu hadduu u qori lahaa liaxadin qof oo abnaa'ii wiilashii uu dhalay ka mid ah cabdilmelig lamaa kaana ma uu lamaa wixii kaana ku sugan lamaa kaana araqu lahjatin lamaa wixii kaana ahaa oo ku sugnaa oo ah araqa lahjatin lahjatan u calool jilcin badan lamaa kaana araqu lahjatin walaa alطafa khiطaaban kana turid iyo naxariis badan xagga hadalka macnaha canug adi aad dhashay hadalkaas haddaad u qori lahayd waa ku soo raaci lahaa hadalkaagana wuu fulin lahaa marka moxamed ibnu alxanafiya wuxuu u qoray warqad araqa lahja lahjada ku qoran ay jilcan tahay wax uga turid iyo naxariis badanna aysan jirin xagga khitaabka wa kaana mima jaa'a fiihi wixii ku qornaa waxaa ka mid ahaa laqad balaqanii waxaa isoo gaaray muxamedow anna ibnu zubayr qad dayaqa inuu cidhiiriyey calayka dushaada wa calaa man macaka iyo wixii adiga micigaaga ahaaday alkhinaaqa dhuunta inuu idinka cidhiiriyo dhuunta idin haayo waqaaca uu gooyey raximaka raximnimadaada waاstakhafa uu fududaystay bixaqika xaqii aad lahayd wa haadihi midaan aan joogo bilaadu shaam waa shaam bilaadeedii maftuuxatun way furan tahay amaamaka hortaada tastaqbiluka waa lagugu soo dhowaynayaa anta adii waman macaka wixii micigaagaadee soo dhowow cala araxbi si raxbi ah iyo sacata si waasictinimaa ku soo dhowow raxbi waasictinimo iyo wasacati ballaarnaan faanzil ka deg fiiha shaam xayu tashaa meel allaala meeshii aad doonto talqa waad la kulmaysaa biahli اhl bilhli ehelka shaam ahlan ehel inay yihiin wa biljiiraani jiiraankana ajbaanan axbaaban dheh axbaab ayagoo aad kuu jecel ayaad la kulmi doontaa iyo imaada wasatajidunaa waxaadna heli doontaa caarifiina inaan garanayno lixaqika xaqaaga muqadiriina inaan qadarayno kor u qaadayno lifadlika fadligaaga waasiliina aan xiriirinayno liraximika raximnimadaada in shaa allah soo dhowo baa la yidhi saara wuu soo socday moxamed ibnu alxanafiya waman macahu iyo wixii la jiray muyamimiina ayagoo u soo qasdaayoo soo saaray wujuuha wajiyaalkooda shadra bilaadi shaam dhanka shaam meeshaan lagu gubi rabo waaba ka soo tegeyba falamaa markii balaquu ay soo gaareen oblaa obla meel la yidhaahdo obla waa beled shimaali ku taala meesha noocaas ah markii ay soo gaareen istaqaruu fiiha meeshaasay degeen waa mxamed ibnu xanafiyi dadkii la socday faanzalahum waxaa soo dhoweeyey ahluhaa ehelkeeda akrama manzilin soo dhowayntan u fiican wajaawaruuhum way la darseen axsana jiwaarin darisnimatin markaa u fiican una hagaagsan waa axabu way jeclaadeen mxamed ibn اxanafiya waa axabu mxamed ibn اxanafiya wacadamuuhu way weyneeyeen limaa ra'ow markii a wixii ay ku arkeen darteed oo min cumqi cibaadatihi cibaadadiisa xeel dheeraanteeda ah cibaado badan bay ku arkeen iyo wa sidqi eh, zahaadatihi zuhdinimadiisa dhabnimadeeda wixii ay ku arkeen bay ku soo dhoweeyeen fatafiqa waxay guda galeen yamurhum fatafiqa dhe wuxuu guda galay moxamed ya'muruhum dadkii uu la degay inuu amrayo bilmacruuf wayanhaahum inuu ka reebayo can اlmunkari wayuqiimu inuu ku oogayo fiihim dhexdooda ashacaa'ira shacaa'irtii diinta wayuslix uu dhexdhexaadinayo lahum ayaga daata albayni mashaakilka dhexdooda yaala walaa yadacuusan ka tegaynin axadan oo min annaasi qof dadka ka mid ahoo yadlimu axadan qofka la dulminaya shib uusan gadhin inuu qabanayo intaa markay arkeen way jeclaadeen madaxweynihii waaba la hilmaamayba asagay ku soo jeesteen falamaa markii balaqa daalika arrintaa ay gaartay cabdilmelik ibna marwaan shaqa calayhi اlamra markii waa ku adkaaday alla ninku majaxaabi raba ku afgembi rabaa yimid buu yidhi wastashaara wuxuu la tashtay qaasatahu dadkii qaaskiisa ahaa mustashaariintiisii faqaala waxay ku dhaheen maa naraa arki mayno an tasmaxa inaad saamaxdo lahu ninkaa inaad u ogolaato bian yuqiima inuu jooguu dego fii mulkika meesha mulkigaaga ah iyo wasi e, e, ma arkayna buy ay dhaheen wasiiratuhu kamaa calimta dhaqankiisa iyo siiradiisana uu yahay sida aad og tahay fa imaa an yubaayaca laka inuu kula mubaayacoodo maxay tahay wa imaa an yacuud ama inuu ku laabto min xayu jaa meeshuu ka yimid labadaa mid ama ha kula mubaayacoodo ama buri fakataba ilayhi cabdilmelig wuu qoray warqad yaquul uu ku odhanayo moxamed buu u diray inaka adiga qadimta bilaadii beledkaygii baa soo gashay fanazalta waxaad ka degtay fii arafin minhaa araf ka mid ah wa haadihi alxarbu dagaalkan ee kan ahna qaa'imatun waa mid taagan baynii wa bayna cabdullaahi bni zubayr wa anta adiga rajul nin baa tahay laka kuu sugan oo ku leh bayna almuslimiina muslimiinta baynkooda dikrun sharaf wa makaanun iyo makaan dikri iyo macnaha sharaf iyo qiimaad ku leedahay waqad ra'aytu waxaan arkay anlaa tuqiima fii ardii dhulkayga inaadan degin ida idaa baayactanii inaad ila mubaayacooto maahane wuu ku soo jeestay in baayactanii haddaad ila mubaayacooto falaka minii waxaa xaggayga ku leedahay miatu safiinatin boqol doomood qadimad qadimad soo gashay calaya korkayga amsay shalay boqol doomood oo shalay ii soo gashay ayaad ku leedahay agtayda oo min alqalzami qalzam meesha la yidhaahda iiga timid xoolihii iyo wixii saarnaa oo dhan waa ku siinayaa faqudhaa qaada bimaa fiiha waxa saaran iyo waman fiiha waxa ku dhex suganba walaka macahaa waxaa kaloo micigooda aan ku siinayaa intaa alfaa alfin laba kun oo kun macnaha waa laba kun oo kun lagu dhuftay waa laba milyan maca maa tafriduhu waxaad ku qadarta adiga oo min fariidatin qadar linafsika nafsadaada ah wax allaala waxaad ogolaatana waa lagugu sii dara nafsadaada waliwlaadika ilmahaaga waxaad u ogolaato walidawilqaraabatika qaraabadaada wa mawaaliika addoommadaada wa man macaka waxa kula jira waxaad u qadartood u qortana waa ku siinayaa isoraac wain abayti haddaad diida soomaa inta fataxawil guur buu yidhi canii xaggayga ilaa makaanin meel aad laa sultaana lii cali aanaan aniga u talinin meel suldaanadeeda aan u talinin aniga iga aad buu yidhi warqaddaasaa soo gaartay fa kataba wuu soo qoray asagana ilayhi mucaawiya andhee boqorkii kale moxamed ibnuxanafiya warqad buu soo jawaabay yaquul asagoo dhahaya min moxamed bay ka timid ibni cali ilaa cabdilmelik ibni marwaan bay ku socotaa salaamun calayka soo dhowow warta nabadgelyo korkaaga ha ahaato wa inii anigu axmedullaaha allan ku mahdinayaa alladii allihii laa ilaaha ilaa huu asaga mooye mid kale uusan jirin ilaa huwa ilayka laa ilaaha ilaa huwa ilayka amaa bacdu intaa kadib allihii asaga mooyee mid kale uusan jirin warqadaasuu ugu soo qoray amaa bacda falacallaka waxaa laga yaabaa buu yidhi tatakhawafu minii inaad iga cabsatay inaad iga baqday waa suuragal ah wa kuntu waxaan ahaa axsabu mid u maleeya annaka adiga caarifun inaad og tahay bixaqiiqati mowqifii mowqifkayga xaqiiqadiisa min haada alamru amarkan aan ka qabo madaxtinimo inaanan rabinba mowqifkayga inaad og tahaan u malaynaay waa wallaahi ilaahay baan ku dhaartay low ijtamacad haddii kulanto calaya korkayga haadihi اlummatu ummaddan kullaha dhammaanteed ay dhahaan adaa madaxweyne noo ah ilaa ahla qaryatin hal tuulo waaxidatin ee keli ehelkeeda maahaan noqonee maa qabiltuu kama aqbaleen kuwii i doortay walaa qaataltuhum mana la dagaalami lahayn calayhi kuwii i diiday korkooda kuwaana dagaalna kuma qaadi lahayn kuwaana ma ka ogolaan lahayn walaqad nasaltu waxaan ku soo degay bimakkata maka waan soo degey fa araada wuxuu doonay walaqad nazaltu waan degay bimakata faaraada cabdulaahi bnu subayr baa wuxuu doonay an ubaayicahu inaan la mubaayacoodo falamaa markii abaytu aan diiday asaa'a jiwaari darisnimadeydii buu xumeeyey si xun buu ii galay uma katabad waa qortima intaa ka bacdi katabta ilaya waxaad ii soo qortay warqad xaggayga tadcuunii aad iigu yeerayso ila aliqaamati inaan soo dega bibilaadi shaam fanazaltu waxaan ku soo degay waan soo degay bibaldatin baldada وaam فيi aطraafi ardika baldada waxaan ka soo degay dhulkaaga meesha geeska u xigtaa waxaana u soo degay liruksi ascaarihaa sixirkeeda raqiis ah idan tuulada iyo magaalada isku mid ma aha magaalo meel kasta meeshii xagga ka sii xigto ama dadkii xagga ka sii xiga caanaha way ka raqiisan yihiin sonkortii kulli way ka raqiisan yihiin waxaan u soo degay sicirkooda raqiis ah iyo wa bucdihaa ka fogaashaheeda can markasi sultaanika suldaanadaada iyo awooddaada markaskeeda iyo goobtaad ku taliso way ka fog tahay fakatabta ilay waxaad ii soo qortay maa katabta bi waxaad ii soo qortay wanaxnu anagu munsarifuuna waaba kaa tegaynaa canka xaggaaga waan kaa gadoomaynaa buu yidhi in shaa allah hadduu ilaa yidhaahdo insarafa moxamed ibnu xanafiya wuu la soo baxay birijaalii raggiisii wa ahlii eelkiisii can bilaadi shaam dholkii shaam buu kala soo baxay wadafiqa wuxuu guda galay kullamaa mar kastoo nasala uu dego bimansilin meelba yuscaju canhu in laga ciiriyo meel kastuu dego waa laga bixinaya naga bax baa la leeyahay wayudcaa waxaa loogu yeerayaa ila araxiili minhu inuu ka guuro meel uu cag ayuu markaa waayey wakaannahu waxaad moodaa lam takfihi inaysan kaafinin humuumuhu murugyaalkiisa kulluhaa dhammaantood macnaha intaas inaysan ku filnaanin weli fa shaaa allaahu ilaah baa haddana wuxuu doonayba an yakhtabirahu inuu haddana imtixaamo bihumuumin ukhraa murugtaas ayadoo haysaa haddana murug kale in lagu imtixaamo ashadda ka daran waqcan xagga dhicitaanka waaqala ka culus waqatan xagga culayska xagga ku istaagana ay ka culus tahay imtixaan kale ilaahi subxaana wa tacaala mar allaala markuu ku imtixaamo oo aad u sabarto oo asbaaba haddaa lagaa qaadayaa tug ka culus baa haddana lagu saarayaa imtixaankaa la fiirina markaad isdhahda allah haddaad ka bixi rabtaa yo haddana lagugu sii adkaynaya waa lagugu sii dhuujina waayo inta ilaa muxuu rabaa liyamiiza allahu alkhabiia min aayib inuu ilahay dadka kala sooco subxaana watacaala sidaa darteed mar allaala markii halaaga iyo dhibkii imtixaanka kugu adkaado uu kugu bato hal mara waxaa lagu furaya albaab waasica oo aad ku ilowdo imtixaanaadkii dhibaatooyinkii iyo mashaakilkii markaa ku soo maray haddaba muxuu noqon doonaa imtixaankii kaaka adkaa ee haddana soo food saaray moxamed ibnu xanafiya waynoo habeen dambe haddii rabbi idna subxaana watacaala wixii imtixaan ah ee haddana koray ninka moxamed ibnu xanafiye ah iyo wixii gebagabadiisu ay noqotay waanu arki doonaa duruusaha noogu soo socdaa balse caawa meesha inoo joogto allah xaq waxaana ku marayno xaqna waafajiye dhammaanteen naguna arsuqa diin iyo ku camal fal diineed ilah waxaan weydiisanaynaa shari shayطaan inuu naga qabto firdowsna markaa nagu kulmiyo waynoo habeen dambe haddii rabbi idmo iyo inta nooga dhiman moxamed ibnu xanafiye wabilaahi tawfiiq allahu subxaana wataala saxda